alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin sala allah wslm wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacdu casharkeennaani waa kii lixaad oo ka mid ah kitaabkii itxaafu saadati biqasasi saxaaba waxaynu soo gaarnay alqisatu athaaniyatu cashara qisadii labiyo tobnaad cabdulaahi bnu unaysin waa cabdulaahi bnu unays qisadiisii iyo wa qowlu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalama wa qowlu rasuulillaahi rasuulka alle qowlkiisa lahu asaga uu ku yidhi aflaxa alwejhu wejigu ha liibaano ilaahay wejigaaga ha liibaaniyo ha barakeeyo can cabdillaahi bnu unaysin waxaa laga wariyey qaala cabdullaahi bnu unays wuxuu yidhi dacaanii waxaa ii yeedhay rasuulullaahi rasuulkii allah ii yeedhay sala allahu calayhi wasalama faqaala rasuulku wuxuu yidhi innahu amar yashaaniye qad balaqanii waxaa isoo gaaray anna khaalid ibna sufyaan ibni nubayxin ilhudaliya ninka khaalid ibnu nubayx loo yaqaano khaalid ibnu sufyaan ibnu nubayx alhudali oo ree bani hudayl ah waa qoyskiisa magiciisa yajmacu inuu iisoo ururinaya lii aniga annaasa dadka liyaqsuwanii suu iigu soo duulo waxaa i soo gaartay ninka khaalid ibnu sufyaan loo yaqaano inuu ciidamo ii soo dumayo ciidamadaa dantuu ka leeyahayna ay tahay inuu iigu soo duulo aniga ereygaa nebigu markuu leeyahay madiine ayuu joogaa ninka ciidanka soo dumayana meeshuu joogaa waa mako weliba khaasatan carafa meesha carafa loo yaqaanoo barakaysan meesha agteeda ayuu degan yahaa wa huwa ninkaasina bicuranata meesha curano loo yaqaana ayuu hadda ku sugan yahay buu nebigu sal alla alih wasalam curanadu waa meel carafo ku dhow waxaan kaa rabaa buyuu marka nebigu fa'tihi u tag faqtulhu bartuu jooga ku soo dil buyu dhaqaaji magaaladan madiine ka tag keligaa weeye ruuxna kulama socdo ilaa makaad soconaysaa faraskiisuu dabcan wataa meeshaas carafo agteedahoo curanahu ninkaa joogaa bartiisa inta ugu tegtid nafta kaga qaadbi qaala wuxuu yidhi cabdullaahi bnu unays qultu waxaan idhi yaa rasuulallaahi rasuulkii allow uncut ii tilmaan hun ninka li aniga ninka anagu ma bi weligee ma arag bi aragbi uu eg yahay intuu la eg yahay ma aqaan aqaanbi marka ii tilmaan ha incat ii tilmaan hun ninka li aniga xataa acrifahu saan u garta buu yidhi oo aan dadka uga garto qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama idaa ra'ayta markaad aragtid hun ninkaas wajadta waxaad dareemaysaa lahu ay liajlihi asaga dartii cabsi aad ka baqayso iqshacariiratan qabandhaco mar allaale markaad aragtid waad isku naxaysaabiyo bidhaantiisaba isagaaba wax laga naxaaba waa hawl cajiiba ah hawshaas qaala wuxuu yidhi riwaayaadka qaar baa waxay sheegaan inuu yidhi nebi allow weligay ruux bani aadama kama baqin biyo nin geesiyaan ah ruux bani aadama kama baqin ee ninka tilmaan kale iga sii markaasaa nebigu yidhi waa saas tilmaan kaloon kaa siinaya lama arko mar allaala indhaha markaa saartay ninkaas waad ka naxi qaala wuxuu yidhi fakharajtu waan baxay mutawashixan xaalaan ahay mid jeeni qaarsaday bisayfii sayfteeda sayfteedaan jeeni qaarsaday buu halkaan ka wareegsade xataa waqactu ilaa aan ku dhacay calayhi dushiisa saan u socday ilaa aan ku soo baxay buuhi walxaal huwa asagu bicuranata meeshii curana loo aqoon jiray uu ku sugan yahay maca dicanin islaama la jirankooda asagoo ah yartaadu xaalu u hagaajinaya lahunna ayaga mansilan meel la dego isagoo inta soo guuray islaamihiisi iyo dumarkii la socdaan meel la hagaajinahayo reerku ay degaan ayaan ku soo baxay buuhi waxiina wakhtigii kaana uu ahaaday waqtulcasri casarka wakhtigiisuna markaa waa galay buu yidhi falammaa goortii ra'aytu aan arkay hun ninkii wajadtu waxaan dareemay maa shaygii wusifa wasafa uu igu tilmaamay bi aniga rasuululahi lii aniga rasuululahi rasuulka alla sala allahu caleyhi wasalam oo maxay ah min al iqshacariirati qamandhacood iyo cabsi aan dareemay ah bayhaqi baa wuxuu wariyey inuu yidhi falamaa ra'aytuhu hibtu wa faraqtu minhu markii aan arkaybi waa ka haybaystay ninkii waana ka cabsaday oo cabsibaaba i gashayba markii aan saa u arko aan cabsaday oo aan dareemay ninkan calaamaddii la igu sheegay inuu leeyahay baa waxaan idhi bihi sadaqa allaahu wa rasuuluhu walla ilaahiy rasuulkiisuba runbay sheegeen ninkaygii geesiga ahaa oo aan kun waddo uga leexan jirin oon ruux bani aadama weliga ka baqin maanta markaan kaa isha ku dhuftay cabsi baan dareemay walla alle iyo rasuulkiisu run bay sheegeen waana runti ilaah iyo rasuulkiisa cid ka run badan ma leh fa aqbaltu waan soo qaabilay naxwahu dhinaciisaan soo qaabilay biyo xaggiisa wa khashiitu waxaan ka baqay an yakuuna inuu ahaado beynii aniga iyo wa baynahu asaga dhexdiisa miday ku sugan tahay muxaawalatun iskuday dagaal muxaawaladaasoo tushqilunii iga mashquulisa canisalaati salaada ninkaan laba dooran mid doora haysata salaadii casar haddeeraa la gaaray buu haddaan salaada galo wuxuu dareemayaa meesha aan ka soo jeeda iyo meeshaan ka imidoo intaan salaada ku jiruu iga faa'iidaysanaya i dilayaabi ninkaanu ninkiina waa isu muuqanaa meel bannaana waana ku sii socdaabiyu haddaan dagaal hadda ku bilaabana waxaa laga yaabaa dagaalka muddadiisu intay ila dheeraato intaan ninkaan la farganayo in casarku idhaafaan ka baqaybu gabalku iswaka i dhaco muxuu sameeyey waa nin faqiih ah aqoon-yahan ah geesiyo haddana keligii duul ah wuxuu sameeyey u fiirso suu labadoodii u jamciyey fa sallaytu waan tukaday wal xaal ana anugu amshi aan soconayo naxwahu dhinaciisa faras buu saaran yahay faraskuna waa lugaynayaa salaaddii casar buu rabaa inuu tukado see u tukan marka u waxaan ishaarayaabay bira'si madaxayga birukuuci rukuucda salaaddii horta wuu xirta faraskiina waa socdaa ninkiina waa u jeedaa marka ninkaani wuxuu u qabaa nin dhaqdhaqaaqa uu dhaqdhaqaaqayaa faraska uu ka dhaqdhaqaajinayo asna salaad buu ku jiraa marka rukuucda marka la gaaro wax yarbuu madaxa saa ugundhinayaa sujuudda markay timaadana uu ka sii hoos marinaya ninkaana muxuu qabaa nin farasku lulayo oo farasku dhadhaqaajinaya taxarugiisa salaadiina salaad qasri bay ahaydoo waa musaafir ninkan dhowr maalmood buu madiine ka soo socday salaaddii laba ragcadoodoo casaru meeshaa ku tukada faraskiisi asugan ka soo degin falamaa goortii intahaytu aan soo gaaray ilayhi ninkii markaan soo gaaray qaala wuxuu igu yidhi biyi mani rajulu war kumaad ahayd ninku waa kuma qultu waxaan idhi rajulun min alcarab ana anugu rajulu nin baan ahaa oo min alcarabi carab ka tirsan ninkaasoo samica ku maqlay bika adiga warbixintaadaa isoo gaartay inay ninkan warbixintiisu soo gaartay ma been buu ku sheegaya mase run waa ogyahay ninkan warkiisa waa loo sheegay marka warbixintaadaa isoo gaartay buu waxaa kaloo ii soo gaaray iyo wa bijamcika uruurintaada aada ciidanka ugu aruurinaysay lihaada rajuli ninkan inuu ninkaani maqlay cabdulaahi ibnu unays khaalid ibnu sufyaan inuu ciidan soo aruurinayo nebi moxamed ciidan usoo dumayana waa runtii wuu maqla jaa-aka wuuna kuu yimid buu yidhi lihaada arrinkaa dartii inuu wax kaala qabtuuna u yimid buy saasaan u socdaabi ayana waa runtii arrinkaa inuu wax ka qabto u yimid laakiin sida gaalka u fahmay ma ah warkiisa wuu maqlay inuu ciidan soo dumayana waa maqloo nebiga u dumayo inuu arrinkaa wax ka qabtana waa u yimid laakiin gaalkii wuxuu u fahmay nin ciidankiisa ku biiri doonooo maxamed kula duuli doona saasuu u fahma siduu u hadlay fiiri gaalkii qaala wuxuu yidhi ajalhaa waa saas bi adeer warku waa suu kuu soo gaaray waa diyaarsanaha anaa anugu fii daalika arrinkaasi isticdaadkaasaan ku jiraa gaalkii marka waa isdhigta wax cadowa filanba maayaba qaala wuxuu yidhi fa mashaytu waan socday macahu la jirankiisa shay-an xoogaa weli waxaan rabaa rabaabiy inuusan i dareemin cabaar baan wada soconnay waa wada sheekaysanaynaa asagii waxbuu diyaarinayaa xoolihiibuu xero iyo wuxuu u oodayaa xataa idaa amkananii markuu ii suurtagalay buu yidhi oo uu suurto gashay inaan ninkaa wax ka qabto aan arkay inaan ka faa'idaysan karo xamaltu waan kula booday bi calayhi dushiisa asayfa sayftii xataa qataltuhu ilaa aan dilay bi kow meesha uu joogo meel muslim wax kaga qaban karaan ma ah dhowr maalmood buu wuxuu ka soo socday magaaladii madiino beledkan uu joogo iyo makana gaalaa haysata ninkaanina nin ciidan dumayo ciidan aruurinayuu ahaa uma kharajtu markaasaan baxaybi wa taragtu waan ka tegey dacaa'inahu islaamihiisii iyo dumarkii la joogay mukabaat mukibaatin xaalay yihiin kuwa ku dul heensan oo ku dul foorara calihii dushuu ku dul ooyaya baanayey allow hoognayey ugaaskiina laka dilyayey meeshaasaan asagiioo meyd iyo dumarkiio ku dalbarooranaya e-, e-, ka tegay buu yidhi falammaa goortii qadimtu aan u soo galay calaa rasuulillaahi rasuulkii ala sala allahu calayhi wasalam oo fa ra'aanii uu i arkay falammaa goortii qadimtu aan u soo galay calaa rasuulillaahi rasuulkii alla dushii sala allahu calayh wasalam oo fa ra'aanii uu i arkay fa qaala wuxuu yidhi aflaxa alwajhu wejigaagu ha liibaano ciwaanku muxuu ahaa aflaxa alwajhu aa nebigu ku yidhi soomaahayn ilaahay wejigaaga ha libaanayabi cajiib waxaa ah intuusan imaan baa nebi maxamed waxaa loo sii sheegay inuu ku guulaystay cabdulaahi ibnu sufyaan arrinkii loo diray oo uu ninkii dilay waxyi ahaan baana loogu sheegay inuu ninkaanu ciidan soo amaamudayo nebi maxamed maagan yahay dadkii la joogoon ka warqabin baa nebigu ka war helay buu ka ogaaday waxyi ahaan buu ka ogaaday sal alla aleyhi wasalam qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi qataltu waan dilay hun ninkii yaa rasuulalahi rasuulkii allow fariintaad ii dirtay waa soo qabtayoo ninkii khaalid ibnu sufyaan ahaa waan dilay nebi allow qaala nebigu wuxuu yidhi sadaqta run baa sheegtay shahaado nebi maxamed uu uga markhaati kacay weye inuu hawshaa ka run sheegay soona fuliyey qaala wuxuu yidhi cabdulaahi ibnu unays uma qaama wuu istaagay macii la jirankayga rasuulullaahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalama fa dakhala wuxuu ila galay bi aniga beytahu gurigi waa karaamo in inta la kaxeeyey meeshii laga kaxeeyey gurigii nebi moxamed la geeyey sala allahu caleyh wasalam sababtoo ah arrin aad u wanaagsan buu soo qabtay fa actaanii wuxuu i siiyey casan ul maanta ninkii muhimad kuu soo qabto dowladu intay dirsato waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo bilo la siinahaya iyo waxyaalaa la siinahaya waxyaalo kala dadku suuraysanoo maadi ah laakiin ninkan ul caadi ah oo ulahan makooradaha ah weliba kuwa lagu xaragooda ah ayuu siyir ushaan qaado wax allaala wax loo siiyana ma yaqaan ushaan waan arki doonaaye waa la weydiin doona war usha maxaa laguu siiya ma aqaan nabiga isiiya waa iska wataabi waan arki doonaa lakiin ushu ul caadiya inaysan ahayn ayib fa qaala nebigu wuxuu igu yidhi amsik hayso haadihi ushaan cindaka agtaada ha taallo yaa cabdallaahi bna unaysin cabdullaahigii ina unays ahaayow ushaani agtaadan ku ogaya ha taallo qaala wuxuu yidhi fakharajtu waan la baxay bihaa ushii calannaasi dadkan kula soo baxay buy anoo ushaydii wata baan bulshadii soo dhex mara weliba khaasatan qoyskiisii fa qaaluu waxay yidhaahdeen maa maxay bay haadihi tani tahay alcasa ee ushaa war ushaan ay wada aad wadataa waa maxay qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi actaanii waxaa i siiyey haa ushaan rasuulullaahi rasuulkii alla i siiyey sala allahu calayhi wasalam wa amaranii wuxuu kaloo i faray an umsika inaan haysto haa ushaan inaan haysto oo aanan iska sii dayn qaaluu waxay yidhaahdeen awalaa tarjicu miyaadan laabanaynin ilaa rasuulillaahi rasuulkii alle xaggii aadan u laabanayn sala allahu calayhi wasalama oo fa tas'alahu aadan weydiinaynin can daalika ushaan danta uu kuu siiyey orad inta noqotid oo nebiga u tegtid waxaad tidhaahdaa ushaani maxay tahay maxaad ii siisay qaala wuxuu yidhi farajactu waan noqday ilaa rasuulillaahi rasuulka alle xaggii ayaan usoo noqday sala allahu calayhi wasalam fa qultu waxaan idhi yaa rasuul allaahi rasuulka allow lima maxay baad acdaytanii ii siisa ushaan bal ushaan wax ilaahay abuurtoaad ii siisay ii sheeg qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama aayatun waa calaamad iyo astaan oo beynii aniga iyo wa baynaka adiga dhexdaada ahaan doonta yowma alqiyaamati maalinka qiyaame waa astaan maalinka qiyaame ummadda kale aan kaaga calaamadsan doono muhimmad gooni aad ii qabatay jacaylkaygaa kugu weyn dartay baad waxaad u soo dishay ninkii ciidanka iisoo dumayey waa shahaado ilaa qiyaami saacati maalinka qiyaame marka la gaaraan kuwa aqoonsanaan doonee qaado ushii marka ul caadiya inaysan ahayn waa la ogaaday ul caadiyahoo dadweynaha ulahooda la mida inaysan ahaynoo kaga duwan inay tahay wuu ogaaday waxaa kaloo nebigu ugu diar ugu daray inna aqala naasi dadka kuwa ugu yaraansho badan almutakhasiruuna waa kuwa ulaha matoobooyinka wata yowmaidin maalinkaas ulaha gantu u laaban tahay oo lagu xarragooda qiyaamo maalinka la qaawan yahay oo la cagacad yahay oo la buuriyo qabka yahay oo dadku mashaakilka dareemayaan dad waxaa imaan doona xarragoonayo ulahooda matoobooyinkaa wata iyo makooradaha dad aad u yar oo maalinkaa ulaha la imaan doonaad ka mid tahay calaamatun beynii wa baynaka qaala wuxuu yidhi faqarana wuu ku lamaaniya haa seeftii cabdullaahi cabdullaahi bnu unays bisayfihi sayftii unuka ku soo dilay oo ku dagaalami jiray iyo ushii karaamaysnayd ayuu isku lamaaniyey falam tasal ushii kama zuulin macahu asaga la jirankiisa xataa idaa maata markuu dhiman rabay amara amar buu ku bixiya biha ayada markuu dhimanayuu dadkii la hadlo wuxuu yidhi ushani waa ushaad garanaysaane markaan dhimanayo ha layla aaso hana la kafna bi marka kafanta la igelinaya marada kafanta gudaheeda ayana geliya bi oo kafanta ila dhexgeliya kabacdina qabriga ila dhexgeliye fa subat waa la riday macahu la jirankiisa fii kafanihi kafantiisa ayaa lagula riday uma dafanaa way aaseen asaga iyo ushiisii jamiican dhammaan xalay yihiin xadiidkan imaamu axmed baa wariyey xaafid ibnu xajarna fatxubaariga wuu taxsiiniye abu daawuudna xadiidkan asagana wuu wariyey asagoo sidaan ka gaaban ayuu wariyey cajiib waxaa abu daawuud wuxuu u baabaystaa baabu salaati aalib qof mujaahid oo cadowgii cayrsanaya salaadduu tukan lahaa hadday salaadi qabsato musaafirna ah muxuu samayn ama hadduu doono muqiim ahoo jooga ninkaani dagaal buu galay nin cadowuu la dagaalamayey salaaddiina waa qabatay dhulka uma soo degin salaad rukuucdeeda jilbaha la qabsanaya muusan samayn salaad la sujuudayo sujuuddeeda dhulka la dhigayana muusan samayn sujuudda iyo rukuucdaba madaxuu gundhinaya bas baabkaasuu imaamu u baabaystay abu daawuud buuxaafid ibnu xajar raficulbaariga wuxuu leeyahaa arrinkaanay culimmadu waxay u deliishadeen qayb ka mid ihi qofka salaatul khawfka tukanayo cabsi darani soo wajahdo ama mid jihaad ha noqoto ama mid kale ha noqotee salaada inuu rukuucda iyo sujuudda uu iska dayn karo inuu rukuucdana jilbaha u qabsado sujuuddana dhulka uu dhigto badelkoodana uu ku kaaftoomi karo waxa weeyaan al-iimaa imaa waa wuxu hadda ninkaanu sameeyey madaxa usaa ka siinaya weyi rukuucdina saasay ugu jirtaa sujuuddiina sidaasay ugu jirtaa wuxuu leeyahay sababtu waxaa weeye ninkaa nebi moxamed baa dirsaday saxaabi buu ahaa arrinkaanuu sameeyey nebiguna kuma inkirin sala allahu calayhi wasalam xadiidku wuxuu kaloo inoo faa'iideynayaa oon ka qaadanaynaa nebiyullaahi moxamed qofka caaya ama dhiba ama inuu dhibaateeyo isku dayaay horta marka koobaad waa gaal oo muslin ma aha marka labaadna macsuumu dab ma ahanoo dhiiggiisu waa hadur dhiiggiisu waa bannaan yaha xadiidku wuxuu kaloo inoo faa'iideeyey saxaabigan asaga ah inuu yahay saxaabi nebi moxamed aad u jecel sala allahu calayhi wasalam waxaadna dareemi kartaa halista aadka u adagoo u wajahay nin aad wuxuu ahaa dadka u kala yaqaana haddana geesi aho macangagoo aan baqin qabaa'ilada carbeed habeen walba qoladu la jooguu sheegan jiray wuxuu odhan jiray idinkaana dalkana wuu kala yaqaan cid ka shakinaysaa marka maysa jirin qofka cadowgaaga aho gaalka ah oo dagaalku kaala dhaxeeyo dagaalka uu kugula jiro inaad u sarbeebatid sidii asaga ugu gaari lahayd sidaad wax ugu gaarsiisid ama aad u dhagartidna way bannaanta ninkaanu ninkan wax cabsiya ma dareensiin hadday noqoto xagga salaada iyo ereyga uu kula hadlay waa nin carbeed oo maqlay in arrinkaad ku jirtid iyo inaad ciidan dumayso arrinkaa kugu yimid waa sax arrinkaas ugu yimid laakiin sidee ugu yimid inuu ninka arrinkaa ku dilo kana wuxuu u fahmay arrinkaa in wax lagala qabto khalaas waana ku dila taana xadiidku waa inoo faa'idaynaya waan ka qaadanaynaa saxaabada nebi moxamed sal allahu aleyhi wasalam wuu kala yaqaanay nebigu saxaabadiisa nin walba dhan buu ku haboon yahay nin baa nafti ah oo soomajeenste ah oo khibrad ula dagaalka sida ninkan oo kale keligii baa la dira haddaa ruux kale laguma lamaanin ninbaa wuxuu ku fiican yahay xagga in loo diro dadka madaxda inuu la kulmo inuu wax la soo qaybsado inuu boqorada la hadlo ragga ku munaasabkaa u diraya rag baa waxay ahayn aqoon-yahan ay ku badan tahay cilmi badan in laga helo raggaasoo kale dadka wax u sheeguu ohan jiray sal alla alih wasalam nin walba booska uu ku fiican yahay ayuu ummadda uga faa'iideyn jiray nebigu wuxuu xadiidku inoo faa'iideeyoon ka qaadanaynaa ninkan waxbuu soo qabtay nebiguna abaalmar buu siiyey sal alla alih wasalam bilo dahabah wax ka fiican buu nebigu siiyey waa ul iib ma gelayso oo hadduu saaka iska iibsan lahaa caadi ul iska caadiyay ahaan lahay laakiin nebigu macno weyn buu ushaa u sheegay sal alla alih markii dambeeto wuxuu sheegay ushaan qiyaamada calaamad iyo astaan ninkaa lagu garanayo inuu yahay ninkii nebi moxamed difaacay keligii duulka ahaa maka ka dhaqaajiyo madiina madiine ka dhaqaajiyo maka kusoo dilay ninkii ciidanka dumayey calaamad weeyaan nebigaa ammaano wuxuu yidhi runbaa sheegtay nebigaa u duceeyo wuxuu yidhi wejigaaga allaha liibaano ushaanna qiyaamadaad ku imaanaysaa ee hayso marka waxay ku tusinaysaa in nebi maxamed la difaaco wax allaale waxaad awoodid ku difaac haddaad carabkaaga awoodid haddaad qalinkaaga awoodid haddaad muruqaaga awoodid wixii nebi maxamed aad ku difaaci karto dhan ku difac sal alla aleh wasalam oo sax alqisatu haaliata cashara qisada saddex-iyo tobnaad fadlu bilaalin bilaalkii mu'adinka ahaa oo nebi maxamed u addimi jiray fadligiisa iyo wastidaanatuhu u soo dayn qaadashadiisa lirasuulillaahi rasuulka alla uu usoo daynqaata sala allahu calayhi wasalama can cabdillaahi lahowsaniyi cabdilaahi lahowsani waxaa laga wariyay waa nin taabici ah qaala wuxuu yidhi laqiitu waxaan la kulmay bilaalan bilaal mu'adina rasuulillaahi rasuulka alla mu'adinkiisii ayaan la kulmay sala allahu calayhi waaalihi wasalama bixalab meesha xalab loo yaqaano waddankan siiriya hadda loo yaqaano suuriya fa qultu waxaan ku idhi yaa bilaalu bilaalow xadithnii waxaad iga warantaa kayfa sideebay kaanad ahayd nafaqatu rasuulillaahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalama nafaqadiisa iyo biilkiisa uu dowladda iyo askarta iyo dadka baahan iyo qoysaskiisa noloshii uu ku maarayn jiray oo dhaqaale dhaqaalahaas bal iga warran qaala bilaal wuxuu yidhi maa kaana lahu nebiga uma sugnaan shay-un wax hanti ah oo dhaqaalaha ummad uu ku kala hago oo asagu uu leeyahay nebi maxamed ma lahayn bi sal alla alih wax dhaqaalaha iyo ma haysan yaa bilaalow bilaalow ayib kuntu waxaan ahaabiya ana anugu alladiikii ali ay atawallaa tawalliyo oo maamula daalika nafaqadaas minhu nebiga xaggiisa xaaluu ka haday sala allahu calayh wasalama mundu wakhtigii laga soo bilaabo bacada uu soo diray hu nebiga allaahu alle ilaa an tuwufiya inta la oofsaday laga gaadho nebi moxamed gacanyarahiisaan ahaa wixii nebi moxamed nafaqo iyo biil iyo masaariif iyo dhaqaale ummadda wax loogu tarayana ani unba arrinkaa mas-uulka ahabi ha u qadanin nebigu inuu wax haysto bilaalla ka qaadayo ummaddana u qaybinayo ee muxuu samayn jira waa yahaye wuxuu yidhi wa kaana wuxuu ahaa idaa goortii ataa uu u yimaado hu nebiga al insaanu qof musliman xaaluu yahay qofkaasi mid muslima oo fa ra'aa nebigu uu arko hu qofkaas caariyan xaaluu yahay qofkaasi mid qaawan dadka qaar baa waxaa laga yaabaa markay islaamaan inay reer tolkood dharkii kala haraan o yidhahdaan soco ama diinta ninkaan ka bax ama dharkaan kaala haraynaa ama qaarkood baa ayagoo iska duruufaysan ay yimaadaan ya'murunii nebigu wuu ifari jiray wuxuu odhan jiray bilaalow hebel baa yimid waa qaawan yaha fa andaliqu waan tegi jiray fa astaqridu dayn ayaan soo qaadan jiro oon dalbi jiray fa ashtarii waan u soo iibin jiray lahu qofkaa qaawan alburdata macuus fa agsuuhu waan dhar siin jiray wa udcimuhu waana quudin jiraybu dowladda dhan waxaan ku kala wadnay waxay ahayd buu yidhi deyntaas hebel baan dayn ka soo qaadaynaa dadka baahan baan ku caawinaynaa hub baa laga yaaba mararka qaarkood in lagu iibsado kabacdina deyntii waa la celinahaya markii futuuxaad iyo wax la helo hawshaa ruuxa u xil saaran ah anigu ahaabiyo hawshaas laakiin dhaqaale nebi maxamed meel u yaallaa ma jirin anoo dayntii ku rafaadsan oo maalin walba ruux hebelow daynkeen hebelow hadhow dayntihoo haddana dayn kala keen anoo dayntii ku rafaadsan xataa ctaradanii ilaa uu ii soo banbaxay buu yidhi rajulu nin oo minalmushrikiina gaalada ka mid a ah. nin mushrigoo magaaladii madiina nala deganaa baa maalin uun ii yimid buu yidhi fa qaala wuxuu yidhi yaa bilaalu bilaalow inna cindii agtayda waxaa ku sugan sacatan deeq nolol waasican ku noolaho nin hantilaahoo dhaqaalo haystaan aha falaa tastaqridha ka dayn qaadan min axadin qofna ilaa minii aniga maahani mar kastoo dayn u baahtiy imowgi anaa ku dayminaya waxaad u baahan tahay soo hawl fiican ma waa hawl fiican laakiin asagu fiicnaan kama wada gaalku ninkaanu rabaa saxaabiga inuu lugooyo asagaa sheegi doone lugooyuu la rabaa iyo inuu god ku rida saxaabiga nebiga sal lla alay waslam marka wuxuu yidhi waad rafaaday saad u warwareegaysay u deen aruurinaysay wixii maanta ka dambeeya ruux kaleeto daynha weydiisan aniga imow fa facaltu waan sameeye falammaa an kaana markuu ahaaday daata yowmin maalin maalmaha ka mida tawada'tu waan weysaysta uma qumtu waan istaagay liuudina saan uga liu'adina saan ugu addimo bisalaati salaada fa idaa waaba iyadoo almushriku ninkii gaalka ahaa aqbala uu isoo qaabilo iga soo hor socdo fii cisaabatin koox xaaluu ku dhex sugan yahay oo min atujaari ganacsatadii ka mid a ah. ninkii gaalka ahaabaa igu hor yimid buu yidhi koox kaloo gaalo ah oo ganacsataha homilyandheeru la socdaa buu yidhi falammaa an ra'aanii markuu i arkay qaala wuxuu yidhi yaa xabashiyu war yaa amxaar xabashiyow buu ku yidhi awal marka hore wuxuu ugu dhawaaqay mawaad garanaysaa yaa bilaalu inuu bohol ku ridu raba oo u carra macaanaynayay hadda laakiin waa bahdilayaa wuxuu leeya war yaa xabashi qultu waxaan idhi yaa labaah adaa xabashi iyo gaal iyo mushrik baa muuse odhan lamuusan dagaalamin carabkiisuu ilaashanayaado wanaag buu rabaa inuu ku hadlo yaa labaah waan ku ajiibay buy haa fatahajamanii tahajumka waxaa loo yaqaanaa ay istaqbalanii biwajhin kariih weji aada u qaabdaran oo aan wejigii uu daynta igu siiyey ahayn oo cabuusnimo ay ka muuqato oo indhaha uu ii beddeshay oo qaab daran buu ila soo qaabilay oo weerar uu ku jiro fatahajamanii weji baas buu ila soo qaabilay buy wa qaala wuxuu igu yidhi lii aniga qowlan hadag hadal haliidan adag hadal aad u qaabdaran buu igula hadla hadalkaas muxuu ahaa riwaayaad kalaa sheegayoo wuxuu ahaa hadalku markaan ku dayminayey naxariis aan kuu dhimrinaya miyaad u qabta inaan kugu dayminayey maya igama ahayn buy markaan daynta ku siinayey jacayl adiga nebigaaga iyo diintaada aan u qabo dayn kuma siinin meeshii hore aad ka timid oo addoonnimadahayd inaan kugu celiyaan rabaabi badtii hore ad ahaan jirta inaan kugu celiyaan rabaa marka ha sugin biyo naxariisi wa qaala wuxuuna igu yidhi lii aniga atadrii ma og tahay kam imisaa baynaka adiga iyo wa bayna shahri bishii aan ballannay oo dayntayda waqtigeeda inta ka dhiman ma og taha qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi qariibun wax yar baa ka dhiman qaala wuxuu yidhi innamaa baynaka adiga iyo wa baynahu deynta wakhtigeeda waxaa ku dhiman arbaca arbacun afar ayaa ku dhiman bi arbacun afar maalmood baa kuu dhiman fa aakhuduka waan ku qabanayaa biladii dayntii darteed baana kuu qabsan calayka dushaada ahayd dayntii aan kugu lahaa waan ogahayba iskama bixin kartid nebigaaguna ma haysto wuxuu kugu furto daynta aan kugu lahaa baan horta kuu qabsan bi kow fa arudduka waan ku celin tarcaa xaalaad raacisid bi alqanama magaalada xataa waa kaa saarayaab masaajid buu ka addimaa iyo madiinuu joogaa iyo midna ma jiraysaybi maalinkaas afarta maalmood ay dhammaato intaan ku qabsado oon xoolihii kuga qabsado markaad weydid baadiyahan ku geysan arigan ku raacsan addoon baan kaa dhigan bi kamaa sidii kunta aad ahaan jirtay qabla daalika hadda ka hor saad ahaan jirtay baan kugu celin fa akhada waxaa qabtay bii fii nafsi naftayda waxaa soo wajahay haddaan bilaal ahay maa waxa ya'khudu qabta fii anfusi dadka naftooda murug aad baan hawsha uga murugooday bi gaajo guri og nebigu wax ma hayo asagu wax ma hayo maalmihii afarta ahaa afar maalmood baa ka dhiman ninkii waa u hanjabay wax allaala wuxuu sameeye garan maayo xataa idaa sallaytu markaan tukaday alcatamata cishihii rajaca wuu noqday rasuulullaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam ilaa ahlihi nebigaa inta cishahana tujiyey buu gurigiisa aaday buy anna waan ka dababaxay sababtoo a ah dhib baa i haystay buu nebiguna ma oga fastaadantu fasax ayaan weydiistay calayhi duushii bacdalcishaa idhi nabi allow waa bilaal fa adina wii fasaxay liya aniga fa qultu waxaan idhi yaa rasuulallaahi rasuulkii allow biabiya aabbahay anta adiga mid lagu furtaa tahay wa ummi hooyadaye aabbahayo hooyaday alla waan kugu furtee ina almushrika ninkii gaalka ahaa alladii kaasoo kunta kuntu aan ahaa atadayaru mid ka soo dayn qaata minhu xaggiisa qaala wuxuu igu yidhi lii aniga kada wa kadaa sidaas iyo sidaasuu maanta igu yidhi walaysa cindaka agtaadana ma ahaan maa shay taqdi aad ku guddid canii xaggayga waxaad deynta igaga bixisidna ma hayso waa ku ogaha walaa cindii agtaydana kuma sugno anna waxba ma haysto wa huwa asaguna faadixii mid i ceebaynaya weeyaanoo i fadeexaynaya fa'dan ii fasax lii aniga an aabaqa inaan cararabi waa fakanayaaye adna ma bixin karti adna deeq kale ma haystee ujeedkaygu caawa wuxuu yahay aan kugu imid inaan cararoo dhuunto inaad ii fasaxdid su-aasha meesha taalba waxaa weeye ninkan xaq bani aadamaa lagu leeyahy sidee buu u hawaysan karaa inuu nebi maxamed yidhaahdo xuquuqdii aadamahan la fakan ee nebi allow ii fasax waad u garaabi doontaayo kama u wado ninkan xoolihiisaan dudsinaya ee wuxuu leeyaha maadaamuusan wax iga sugaynin haddana aan gacanteenna wax ku jirin inta aan wax ka helayno meelahaasaan rabaa inaan ku maadmaato ku dhuundhuuntee intaa ifasax eemaha maha inuu leeyahay xoolihiisaba saasaan ula dhuumanaya nebiguna waa u fasaxa sala allahu calayhi wasalam oo u ogolaaday xaggee laakiin u cararaysaa ilaa bacdi haa ulaa'i kuwan ayagaa qaarkood baan u cararin al axyaa'i ee qabaa'ilka ah aladiina kuwaasoo qad aslamuu islaamay qabaa'ilkan muslimiinta ahoo baadiyaha deggan yaan qaybo ka mid a dhex gelayaa buu yidhi wax ii soo geli karana lama arka meeshaas haddaan gala buu yidhi xataa yarzuqa ilaa uu ku siiyo allaahu alle uu ku arsaaqo rasuulahu rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalama maa shay yaqdii uu ku guda canii xaggayga ilaa ilaahay rasuulkiisa uu ka siiyo wax dayntan lagu gudo reemiyigaygaa muslimiintan ku dhex jiraya waa la ifasaxay buuyi fa kharajtu waan baxay waa hameenimo waa bacdalcisha marka la wada hadlayo xataa idaa ataytu markaan imid manzilii gurigaygii ilaa aan gurigaygii ka imid ayaan soo socday buy fa jacaltu waxaan yeelay sayfii sayftayda iyo wa jiraabii sibraarkayga iyo wa naclii kabtayda iyo wa mijanii gaashaankayga cinda ra'sii madaxayga agtiisa madaxa agtiisaan waxaan dhigtay buu yidhi wixii sahay aan ku qaadan lahaayoo sibraar ah iyo wixii difaac ii noqon lahaayoo seef iyo gaashaan ah iyo kabiha aan ku socon lahaa intiiba waan diyaarsadayba waa nin u diyaarsan salaada subax intaan la gelin ka hor inuu cararo hadday ciidan ishelaanna hubkiisa waa wataa waa muwaajahinaya waa isdifaacaya ayib xataa idanshaqa ilaa uu kala dilaacay camuudu subxi subxiga iftiinkiisii awali ee hore laba fajar baa jirta oo fajru saadiq iyo fajrulkaadib sagaalka saac marka la gaaro ama tobanka saac baa waxaa laga yaabaa dhankii qoraxdu ay ka soo bixi jirto waagu ka beri jiray iftiin dheer oo istaagaya sida saynta faraskoo kale inaad dareentid oo aad mararka qaarkood istiraahda waa waa beri waa berina isan ahayn hal saac kabacdi waagu uu bariyo waa beriga noocaasoo kaleeta ahoo adinka hore a ah markii la marayo oo aan diyaarsanoo aan rabo markaa inaan boodo aradtu waxaan doonay bi an antaliqa inaan tago fa idaa waaba iyadoo insaanun qof bani aadamihi yascaa uu ordayo qof ordayaan dareemay buu yidhi weliba yadcuu uu ii yeelaya aniga yaa bilaalu bilaalow ajib yeel oo aqbaloo u tag rasuulallaahi rasuulkii allah sala allahu calayhi wasalam rasuulkii allah kuu yeeraya ono u tag fandalaqtu waan tegay xataa ataytu ilaa aan kaga imid hu nebiga sala allahu calayhi wasalam fa idaa waaba iyadoo arbacu rakaa'iba afar neef oo rakaab ah manaakhaatun kuwa la farfariisiyey ee yihiin calayhinna dushoodana uu ku sugan yahay axmaaluhunna xamligoodii iyo waxay sideen alaabtoodii afar neef oo geel ah oo afartuba farfadhiyaan oo afartuba ay raran yihiin dhar iyo waxaa ka buuxa cunto ayaa meeshaa farfadhiyay buu fasta'dantu nebigan idan weydiista sala allahu calayhi wasalam fa qaala wuxuu igu yidhi lii aniga rasuulullaahi rasuulkii ale sala allahu calayhi wasalama abshir bishaarayso faqad jaa'aka wuu kuu yimid allaahu allah wuxuu kuula yimid biqadaa'ika dayntaada wixii lagu gudi lahaa allah kuu keenaya bishaaraysa buy cajiib labiiyo tobanka xala muuse seexan qorigiisa wixii markaa u ahayo seefta iyo gaashaankiisa iyo kabihiisa isugu xirnaa fadeexo iyo ceeb buu ka cararayey ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu doonay maalmihiiba intaan la gaarinba maalinkii uu ku yidhi afar maalmood kuu dhiman habeenkiisii waa subaxii dambeet haddana soo ma ah laba laba maalsaddex maalmood baaba dhimanba saddex maalmoodaba ka dhimaba muddadii baa ilaahay keena uma qaala nebigu wuxuu yidhi alam tara miyaadan arag alrakaa'iba gaadiidka miyaadan arag almanaakhaati ee la fariisiiyey meesha al arbaci ee afarta gaadiid afaroo farfadhiya meeshaan maku soo marto geel ah. fa qultu waxaan idhi balaa haa fa qaala wuxuu yidhi inna laka adiga waxaa kuu sugnaaday riqaabahunna luquntooda iyo hoggaankooda kuu sugnaaday iyo wamaa wax allaala waxaa calayhinna korkooda saaran afartaba la wareeg waxa saaran oo hantiyana la wareeg fa inna calayhinna korkooda waxaa ahaaday kiswatan dhar iyo wa tacaaman raashin ahdaa waxaa ii soo hadiyeeyey hunna halahan iyo raashinka iyo dharka saaran ilaya xaggayga cadiimu fadak meesha fadak loo yaqaana ninkii ugu weynaay oo boqorka ka ahaayoo gaalka ahaa ayaa hadyadan iisoo diray midna dayn buu u haystaa midna hadiyad buu usoo dira ilaahay baa u adeejiyey faqbad qibdood oo la wareeghunna ayaga waaqdi ku gudo ku bixi daynaka dayntaadana ku bixi wa cinda bni xibbaan ibnu xibbaan agtiisa waxaa ku sugan bilaal wuxuu yidhi fa facaltu waan sameeyey arrinkii fa xadadtu waxaan ka dejiyoo ka furay canhunna halihii xaggooda axmaalahunna ah rarkii saarnaa ayaan horta ka dejiyey uma caqaltuhunna halihii waan dabradoo seeta iyo dabar baan ku dabraday bu ama waan xirtay uma camadtu waxaan u qasday ilaa ta'diini salaati subxi salaada subax inaan u addimo waa salaaddii subaxoo ka hor uu raba inintaysan baryanba inu cararaba hadda marka waa qalbigiis waa murtax waa faraxsan yahay hanti baa meel u taal geel baa meel u yaal dhar baa meel u yaal cuntaa meel u taal salaaddii subax baan addimay bu xataa idaa sallaa markuu tukaday rasuulullaahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalam dadkiina uu tujiyey kharajtu waxaan u baxay bi lilbaqiici baqiic ayaan u baxa waa meeshii xabaalaha dadka muslimiinta lagu aasi jiray fa jacaltu waxaan yeelay usbuucaya labadayda farood ama usbuucii fartayda fii uduni dhegtayda qofku markuu addimayo soo faraha dhagaha ma gashado salaaddii subax la soo tukayo waqhti addina lama joogo laakiin addin kaleu rabaa inuu sameeyo ogeysiis kale labada farood baan dhagaha gashado ka taagay fanaadaytu waan dhawaaqay nin cod dheerra wuu ahaa muxuu talow sheegi doonaa man ruuxi kaana ahaa yatlubu mid raadinaya rasuulallaahi rasuulkii alle ka raadinayo ka raba sala allahu calayhi wasalama daynan dayn falyaxdur ha yimaado soomaalidu waxay yidhahan suuq inta la istaagayaa dayn ugu lahaya lama yidhaahdo laakiin ninkan wuxuu yidhi cid allaale ciddii nebi moxamed dayn ku lahay ii imow famaa ziltu kama zuulin abiicu inaan badeecadii iibinayo oo wa aqdii daynta nebi moxamed aan ku gudaya sala allahu caleyh wasalam waxaa laga yaaba daynta lagu lahaa qaybna inay kaash ahayd lacag ah qaybna ay badeeco ahayd wixii kaasha kaash ahaan baan u bixin oo dee badeecadii lahayaan iibinayaa wixii kalena raashin ahaan baan u bixinaya oo wa acridu aan soo bandhigayo fa aqdi aan gudayo xataa idaa fadala ilaa uu kasoo haray fii yadi gacantayda dhexdeeda uuqiyataani laba uuqiyadood aw uuqiyatun ama hal uuqiyad iyo wanisun waa xoolo aadu badan xoolo badan baa isoo soo haraybi uma indalaqtu waan tegay ila almasjidi masaajidkaan aaday fa idaa waaba iyadoo rasuulullaahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalama qaacidun mid fadhiyo uu yahay filmasjidi masaajidka fa sallamtu waan salaamay calayhi nebiga dushiisaan salaamay sala allahu calayhi wasalam fa qaala nebigu wuxuu yidhi maa maxay buu facalaa sameeye maa xoolihii qibalaka dhankaaga jiray bal iga warran afartii neefoo geel ahayd iyo raashinkii iyo badeecadii dul saarnayd bal iga warran iyo dayntii qultu waxaan idhi biyi qad qadaa wuu guday allaahu alle kulla shay-in wax waliba oo kaana ahaa calaa rasuulillaahi rasuulka alla mid ku dul sugan sala allahu calayhi wasalam falam yabqa maharin shay-un shayna wax dayn ah oo nebi moxamedow saaka lagu leeyahay lama arkabi wax allaala wixii dayn ahaa oo dowladda aan ku bixinnay oo dadka baahan aan ku bixinnay oo aan soo qaadanay tii gaalka iyo mid kaleba midna saaka wax nebi moxamedow lagu leeyahay lama arko qaala wuxuu nebigu yidhi afadala shay-un waayahay dayntii haa baxdee wixii deeqoo aad haysay wax ma ka soo hareen shay-un wax un ma soo hara qultu waxaan idhi nacam haa qaala nebigu wuxuu yidhi nadaraba halkaa ku qoran undur weeye undur weeye alif baa halkaa ka maqan hamsulwasli ah waa khata sida inoo qoran marka alif ku qorta undur eeg waxaad fiirisaa an turiixani inaad iga raaxaysid minhu xoolahaas haray intaa hartay bilaalow qalbigaygu samaan maayo intay inoo hay inoo joogaane qalbigayga u raaxeeyo xoolahaas xoolahaasi dhaafiyo dadka baahan oo mutaysan sii akoon iigu ri iyo meel ii dhig iyo waxa weeyaan carruurtaan ka korsanaya midna ma jirto ee dhaafi buu yidhi qalbigaygu saasuu ku san yahay fa innii anugu lastu maahi bidaakhilin mid u gelaya calaa axadin mid oo min ahlii qoysaskayga ka mid ah xataa turiixanii ilaaad iga raaxaysid minhu xoolahaas hantidaa soo hartay ilaa dad mutaystay aad siisid masaajidkaasaan ku jirayaayo gurigayga iyo ehelkayga ku noqon maayay falamaa sallaa markuu tukaday rasuulullaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam alcatamata cishii dacaani wuu ii yeedha goortii xoolahan la helay oo qaybintooda la bilaabay goormay ahayd salaaddii subax soo maa salaaddii subax masaajidka suu ugu galay buu nebigu weli ugu jiraa anna tan iyo maanta xoolihii baan qaybinayey salaadii cishaha la gaaray marka waa subaxii iyo duhurkii iyo casarkii iyo maqribkii iyo cisho waa shan waqti soo maaha shantaa waqti nebigu masaajidku dhex fadhiya sal alay waslam talow gurigiisu intee u jiraa hadduu guriga masaajidka luqunta ka rita daaqadiisa qofka gurigaas gacanta ka soo taaga wuu soo gaaraya waa isku dhegan yihiin qolka caaisha iyo masaajidka nebiga sal alay wasalaam guriga intaa jira u bixi maayo fa wuxuu yidhi maa maxaybuu facala sameeyey alladii xoolihii qibalaka dhankaaga jiray iga wara qaala bilaal wuxuu yidhi qultu waxaan idhi huwa xoolihii maciila jirankayga weeye waa hayaa lam yatina axadun qofna nooma imaan dad dayn lamaha wax laga hadlay dadkii daynta lawaxood waa la siiyey waa dad deeq rabo oo baahan oo wax la siiyo cid aan wax siiyo ii timid ma jirto oo baahan biyu nebi alla xoolihiina sidii baan u hayaa talow muxuu samayn doonaa nebigu sal alih wasalam fa baata wuu baryey rasuulullaahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalama filmasjidi masaajidku hameenkaa dhex baryey cinda bni xibbaana ibni xibbaan agti waxaa ku sugan fadalla wuxuu daa'imay oo ahaaday filmasjidi masaajidka alyowma athaani maalinkii labaadna masaajidku joogay marka waa laba maalmood iyo habeen uu masaajidka baryey xataa kaana ilaa uu ahaaday oo xasilay fii aakhiri nahaari maalinkii dambeeto gelinkiisa dambe waa laba maalmood iyo hameenoo xalayo uu baryey shala subax baa xoolaha qaybintooda la bilaabay habeenkii xalay ahaa markii loo yimid oo la yidhi xoolihii weli baaqi weeyaan masaajidku dhex seexday maantoo dhan oo wax la raadinahayay masaajidku ku dhex jiray cishihii dambaa la gaaray marka maalinkii dambeeta waxaa la gaaray galabkiisii fandalaqtu waan tegey bihimaa ee dharkii iyo cuntadii ii harsanayd ayaan la tegay buu yidhi fa kasawtu waxbaan ka boda soo maa si fiican xataa kaana ilaa uu ahaaday fii aakhiri nahaari maalinkii dambegelinkiisa dambe jaa'a waxaa yimid raakibaani laba nin baa ii yimid oo wax saaran fandalaqtu waan la tegay bihimaa labadoodii fa kasawtu waan u labisay humaa dharkii meesha yaallaan siiyeybi oo ku arad bixiya wa adcamtuhumaa waxaan cuntaasi ahaayeen ayagii baan ku wareejiyey labadii oo muslimiinta ahaa xataa idaa sallaa markuu tukaday alcatamata cishihii yacnii min alqadi berri dacaani wuu ii yeedha waa laba hameen iyo laba maalmood qaala wuxuu yidhi maa facala muxuu sameeyey alladii xoolihii qibalaka dhankaaga jiray qaala bilaal wuxuu yidhi qultu waxaan idhi qad araaxaka wuu kaaga raaxeeye allaahu alle minhu xoolahaas yaa rasuul allaahi rasuulkii allow fa kabara nebigu waa takbiirsa allaahu akbar muxuu la takbiirsada u malanaysa xoolo ka baxay bixitaankay baxeen buu allahu akbar leeyahy innagana markayna soo galan baan dhahan allahu akbar saas ma marka wuu bixiyey nebigu sal alla alayhi wasalam dariiq ilaahay buu ku bixiye meel ilaahay raalli ka yahay buu ku bixiye asagaa shakhsiyan loogu soo hadiyeeyey nebiga sal alla alayhi wasalam haddana sida meesha ka muuqata wax nebi maxamed uu ka intifaacay male sal alla wasalam bal intii soo hartay guryaha iigee muusan odhan intaasu wuxuu diidan yahaa inay gurigiisa ku noqoto allaahu akbar ilaahay baa weyn buu leeyahy waxamid allaaha ilaahay buu mahadiye talow muxuu allaahu akbar u leeyahay ilaahayna u mahdinayaa shafaqan ay khowfan cabsi uu ka baqayo min an yudrika inuu soo haleelo hu nebi muxamed almowtu geeridu walxaal cindahu agtina ay ku ku sugan yahay daalika maalkaas asaga asagoo haya inay geeridu ku timaaddo muslimiin baa hana ay jirto hadhowna qiyaamada su-aal ay ka timaado maxaa muslimiinta bahan wax u siin weyday cabsi noocaasaa nebi maxaad ku jirtay sal alla alih wasalam sidaa awgeed buu diida gurigiis inuu ku noqdo laba hameen iyo laba maalmood uu diidan yaha halay dhaafiyo xoolaha dadka baahanna ha la siiyo ayib uma tabactuhu waan raacay xataa idaa jaa'a ilaa uu kaga yimid aswaajahu xaasaskiisii markaasuu masaajidka ka soo baxay anna waan raaca fa sallama wuu salaamay calaa mra'ati imra'atin xabad xabad ayuu u salaama sagaal haweenaa masaajidka agtiisa u deganayd markaasuu safka la bilaaba salaanti asalaamu calaykum suu salaamayo qoys qoys ugu soo booqanaya lianna laba maalmoodii laba hameen buu ka maqan yahaa xataa ataa ilaa uu yimid mabiitahu makaanu bayigiisii iyo hameenkii meeshuu hoyaan lahaa makaanu barigiisii fa haadaa kani alladii kii weeye sa'altanii aad i weydiisay canhu xaggiisa cabdullaahi alhowsaniyow sistamkii dhaqaalow nebi moxamed wax ku kala wadi jiray soo su-aal lagama weydiin nebi moxamed naafaqadiisu see ahayd wataas bi dayntaasaan wax ku kala wadnay bi anaa soo qaadi jiray ilaahina waa naga gudi jiray bi xadiidkan abu daawuud baa wariyey ibnu xibbaanna waa wariye xadiidkaani wuxuu ina tusinayaa fawaa'id dhowr ah waxaa ka mid a ah waxyaalahan ka faa'iidaysanayno inaad wax ka baratid xaaladdii nololeedoo nebi moxamed iyo saxaabadiisu ay ku noolaayeen sala allahu calayhi wasalam ciririga jiray adduunyadu say ugu yarayd ayadoo sidaa u yartahay wixii soo gala saan aad loogu sii danaynayn in laga dhigto kaydeh ee isla markaba la sii bixinayay aakharadooda iyo adduunkooda aakhiradooda la weynayd qodobkaasi waa qodob fadliga bilaal uu leeyahay ayana xadiidku waa ina tusin mar waa mu'adinkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam marna waa maareeyihii dhaqaalaha oo deynta soo aruurinayey oo dadka wax kala gaarsiinayay oo gacanyaraha nebi maxamed u ahaa sala allahu calayhi wasalam marra waa gacan aamin ah oo wixii loo dhiibay waxna waa bixiya waxa harayn ah meel kumuusa ridane nabi allow intaasaa soo hartuu leeyihi wuxuu xadiidku inoo faa'iideynayaa oo aan ka qaadanaynaa dadka gaalada ah hadiyadooda in la aqbali karo hadday hadiyad ku siiyaan ninkan gaalka ah oo xoolaha tirada badan oo deyntaa nebi moxamed u soo dhiibay nin gaalu ahaa nebi moxamed buuna hadiyaddaa usoo dhiiba nebiguna waa ka aqbala waxaa jira mid kale oo gaal ahaa oo ciyaad ibnu ximaar la oran jiray kabacdi wuu islaama oo yidhi nebi moxamed baan waxaan u soo hadiyeeyey ahdaytu linebiyi naaqata hal baan u keenay markaasaan u hashaan waa hadiyada iga qabso hal su-aaluu nebigu u weydiiyo wuxuu ugu yidhi aslamta miyaad islaamta markaasaan ku yidhi maya maanan islaamin diintaadana ma rabo laakiin hadiyad baan kuu wadaaye hashaan hadiyaddaa iga qaado markaasaa nebigu yidhi innii nuhiitu can zabda almushrikiin mushrikiinta hadiyadooda inaan qaato waa la iga reebay xadiidkaas marka wuxuu ku cad yahay in nebiga hadiyadda gaalada aan loo ogolay inuu qaato kanna muxuu ku cad yahay nebigu afar halaad iyo wixii dheefahoo dul saarnayd hadiyad inta loogu keenay inuu aqbalay sidee la isu waafajinayaa sidii la isu waafajin lahaa labadan ayay culimmadu ku kala aragti duwanaadeen imaamu bakhaari fii saxiixi wuxuu u baabaystaa qabuulu hadaaya almushrikiin dadka mushrikiinta hadiyadooda in la aqbali karoy bannaan tahay ayuu fii saxiixi u baabaystaa dhowr xadiid oo nebigu uu hadyad qaatayna wuu keena xaafid ibnu xajar baa masaladaa sharxay ee ninkii la yidhaahdo showkaanina kitaabkiisa neelowdaarka waa ku sharxay culummadu qaabkii waxay isugu khilaafeen labada axaadiis loo tawjiihin lahaa qaar waxay leeyihiin xadiidka sheegaya nebigu inuu yidhi inaan hadiyad ka qaata gaalada waa layga reebay waa la nasakha kanaana nasakhay xaafi ibnu xajar wuxuu yih hawshaa sax maa sababtoo ah markaad leedahay naskan waa la nasakhay ama aayad ama xadiid waxay ila tahay nasku kuma nasakhmee wax cad oo ku nasakhmay waa inaad keenti lamana hayobi alixtimaal waxay ila tahay nas laguma nasakho qolyaha waxay yidhaahdeen nebigay khaas ku ahayd hawshaa sala allahu caleyhi wasalam ayadana daliil lama hayo inay nebiga khaas ku tahay aslan wuxuu nebi moxamed sameeyo ummadduna waa la wadaagtaa haddaad tidhahda hawshaa nebiga khaas ku tahay waa in la helo daliil sheegaya khaasnimada ayana lama hayobi qolyaha waxay yidhaahdeen jamac kaa ka fiican baa jira waana jamcaan isleeyahay waa ugu macquulsanya waa maxay qofka gaalka ah hadiyadiisa waa la qaadan karaa haddii shuruud gooniya la helo maxay tahay shuruudda kow hadiyadda uu ku siinaya waa inuusan kugu sabsabanaynin hadduu ku leeyahay lacagtan hoo berri kiniisadda igu soo booqo haddana berri damaqadaan qadaan ku siinayaa maalinka dambe kiniisadda waxa weeyaan waa waa iskula boodboodaynaa oo uu kugu sabsabanayo lacagtaan oad og inuu meel daran kaala ridahayo adar hadiyaddaada kama reba haysa dheh waa shardiga koobaad waa inuusan kugu sabsabanaynin kugu xudxudanaynin shardiga labaad waxaan gaalku hadiyadda kugu keenay wax sharcigeenna xaaraam ku ah waa inuusan ahayn hadduu dhiil khamraa kuu keeno galaas khamre ah oo tirahdo hadiyad baan kuu wadaayo hoo khamradaan cab ma ka yeelaysa ka yeeli mayse hadduu ku yidhahdo waa ku marti qaadayaa hadiyad baana ku hayaa waxaanan hadiyad kaaga dhigahayaa inaad gabadhayda la tumatid adeer hadiyadda ka aqbali maysay shareecadayna inaan ku bannaanayn saddexaad hadiyadda uu kuu keenay waxaa shardi ah waxyaalaha ayaga shacaa'irtooda u gooniga ah oo khaaska ah markay cibaadooyinkooda joogaan inaysan ahayn afraad waxaa ka mid ah hadiyaddan uu kuu keenay hadday hilib tahay ilaahay kayrkiina loogu gowraco asnaam loogu gowracay hadda ka yeeli maysid hadiyaddan kaa qaadan mahay diinta yadan ogolayn baad leedahay arrimaha noocaasa ah haddii la waayo oo aysan jirin shuruudaas ee qofkan hadiyadda uu kuugu keenaya macrifo iyo suxba gooniyo adduunyo idinka dhaxaysa waad ka qaadanaysaa wixiina xaaraamta aysan ahayn sidaasaana raajix alqisatu araabicata cashara qisada afar iyo tobnaad abuu qataadata waa saxaabiga abuu qataada loo yaqaan iyo wa qowluhu rasuulillaahi rasuulka alle hadalkiisa sala allahu calayhi wasalama lahu asaga uu ku yidha xafidaka allaahu allaha ku xifdiyo kamaa xafidta saad u xifdiday nebiyahu nebigiisa waa nin qiso macaan nabigaa u duceeyey sala allah alayhi wasalam ilaahay ha ku xifdiyo abu qataada hadda waxaad arki doontaa nebigu inuu u duceeyey mar kalena waxaa inoogu soo noqon doontaa isagoo nebigu uu odhan doono sala allahu caleyhi wasalama maalin jihaad la galay raggayagii maanta jihaadayoo fardoolayda ahaa lambar wan ninkaasaa u ah abu qataada oo shahaadada koowaad la siiyey raggii fardaha ku dagaalamaya maalinkaas marka nin geesiyow ahaa haddana waa loo ducayn doonaa magiciisa caadiga ah alxaari ibnu ribciyi ayaa loo yaqaanaa magaciisa caadiga alxaari ibnu ribciyi waa nin ansaareed can abi qataadata qisadiisana isagaa warinaya can abi qataadata waxaan rabaa inaan idin weydiiyo intaan qisadaa akhrinayo laba waxyaalood baan rabaa inaad tirsataan nin walbo goonidaada u tirso kow saxaabiga qisadaana ku saabsan tahay waa abuqataada soo maa inta nin oo saxaabi ah oo qisadiisa inagu soo dhex mari doonta nin walba u tirso hadhow markaan dhammeeyaan idin weydiinaya war imisaad hebel u haysaa waa qodob qodobka labaad waxayna soo mari doonaa qisadan dhexdeeda arrimo dhowr ah oo ka mid a ah mucjisooyinkii nebi moxamed oo arrimo qeyb ah oo ummadda la joogta aysan ka warqabin uu ka sii warbixiyey ayagana tirsoo kow iyo laba dheh marka casharku dhammaadaan kaa rabaay ma fahamta labada qodob laydiin diray casharkaa aan akhrinahayo intaa ka fiirsada can abi qataadata waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi khatabanaa waxaa noo khudbeeyey rasuulullaahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalama fa qaala wuxuu yidhi markuu khudbeeyey innakum idinku tasiiruuna waad socon doontaan cashiyatakum cawadiinnan galabtiinnan waa galab maalin buu khudbaynayaa galabta waad socon doontaan wa leylatakum caawadiinnana waad socon doontaan wa ta'tuuna waxaad tegi doontaan in shaa allaahu allah hadduu doono almaa'a biyaha qadan barri baad tegi doontaan meel biyalaad berri tegi doontaan inshaa allahu tacaala intaa qabsada bi galabtaad baxaysaan caawo dhan waa lugaynaysaan birrina meel biyo leh ayaa tegi doontaan fandalaqa way tageen annaasu dadkii laa yalwii xaalo uusan milicsanayn oo fiirinayn axadun qofna calaa axadin qof kale mid mid fiirinaya lama arko saf ballaaran baa loo yaacayaa oo loo socdaa marka ruux walba waa socdaa qaala abuu qataada wuxuu yidhi fa baynamaa waqti rasuulullaahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalama yasiiru uu soconayo waqti uu rasuulkii alla socdo galabkii baa la soo carabay hameenkii waqti la gudayo la guraynayo xata bhaarra ilaa uu kala barmay alleylu habeenkii haarra ra-du waa shadantaha ibhaaru leylna waxaa la yidhaahdaa xata intasafa ilaa uu kala barmay weeye barkii hameenkii baa kala barmay wal xaal ana anuguna ilaa jambihi dhinaciisa aan socdo kama harin sidii galabta loo soo baxaan weli la bi qaala wuxuu yidhi abu qataada fa nacasa wuu lulmooday rasuulullahi rasuulkale gaadiid buu saarnaa asagoo gaadiidkii saaran baa nebigu hurdoodoo lulmooday bi sala allahu caleyh wasalam fa maala wuu ka iishay can raaxilatihi gaadiidkii uu saarnaa baa waxaan arkayyo nebigiioo hurdaysanoo hashii kasii dhacaya fa dacamtu waan toosiye nebiga min hayri an uuqida anigoon toosinin hu nebiga sal alay wasalam tartiib baan gacanta inta hoos uga geliyo la soo sintay ayaan toosiyey buu meeshiisi ku celiyey bu mana aana toosin bu nebiga sal alay slam toosinta dhicitaankii baan ka soo celiyey hurdadiisiina kama toosin xataa ctadara ilaa uu sinaaday calaa raaxilatihi oo meeshiisii hore uu fadhiyo uu ku soo noqday qaala wuxuu yidhi abu qataada uma saara wuu socday xataa tahawara ilaa hameen uu tegey alleylu hameenka badankiisu ilaa u tegay tahawuru leyli waxa weeye waa akaruhu hameenkii awal markii hore uu lulmoonaya hameenbarkii bay ahayd haddana hameenbarkii waa sii dhaaftay oo hameenka badankiisiibaaba tegeyba xataa tahawara ilaa uu badankiisu tegay alleylu hameenkii maala wuu ka leexday haddana can raaxilatii hashiisi waa maxay uu lulmoonayaa waxaan arkayba nebigiio dhinac u leexday qaala wuxuu yidhi fa dacamtuhu waan toosiya min hayri an uuqidahu anigoon toosin hurdadiisii oo kicin xataa actadala ilaa uu ku sinaaday calaa raaxilati hashiisi warna igama hayo nebigu sal alay slam inaan habda toosinayo oo soo leexinayo war igama hayo qaala wuxuu yidhi uma saara wuu socday xataa idaa kaana markuu ahaaday min aakhiri saxari waqtiga suxuurta dabayaaqadiisi meeshii ugu dambaysay markii la gaaray maala haddana wuu ka leexday maylatan leexasho hiya iyadu ashaddu ka daran min almaylatayni labadii hore u leexday al ulayayni iyo hore markaan waxaaba wuxuuba ku sigtayba inuu hashi ka dhacbi neefka uu saarnaabi xataa kaada ilaa uu sigay yanjafilu ee yasqutu inuu dhaco waa dhicitaan yanjafil injafelku waa waa isqaad inuu dhacuu ku sigtay buy fa ataytuhu waanuu imid fa dacamtuhu waan toosiyey buy maaqa jeer buu toosiyey wuu toosiyey maxaan ka wadnaa hashi uu ka dhici lahaa neefka uu ka dhici lahaabuu soo celiyey ee hurdadii buu ka kiciyay maa mar walbaa saa ku haya min hayri an uqidahu markaa saddexaad oo ugu dambaysay waqtigii salaada subaxana soo dhow yahay fa rafaca kor buu u qaaday wi ra'sahu madaxiisi fa qaala wuxuu yidhi man haadaa qofkaani waa kuma yaa waayo qofka ila jooga qultu waxaan idhi abuu qataada waa abuu qataada qaala wuxuu yidhi mataa goormuu kaana ahaaday haadaakani masiiraka socodkaaga midni aniga aad ila socotid goormuu bilowday inaad isoo raacdo ila socotid qultu waxaan idhi buu yidhi maa zaala kama zuulin haadaa socodkan iyo ilaalintaani masiirii socodkaygo mundu leylati caawa laga soo bilaabo sidii caawa gabal u dhacay kaamaana harin nebi maxamed waa ku feertaagna waa ku waardiyeynaya bi sal alla alayhi qaala nebigu wuxuu yidhi xafidaka ha ku xifdiya allaahu alle bimaa bisababi maa shay sababkiisa xafidta aad ku xifdiday bihi asaga nebiyuhu nebigiisa ilaahay nebigiisaaad xifdidaye abuu qataada waa allaha ku xifdiyo soo duco fiican maaha nebi moxamed baa u duceeyey sala allahu calayhi wasalam kala ayaan badan ninka nebigu habaaray ninka nebigu u duceeyey halkaasi culimmadu waxay ka faa'iidaystaan qofkii wanaag kuu gala in loo duceeyo soo wanaag nebigu muusan gelin ilahay ha ku xifdiya nebigiisaa u xifday marka qofku hadduu wanaag kuu galo waa loo abaalgudaaya waa loo duceeya calalaqan uma qaala nebigu wuxuu yidhi hal taraanaa ma arkaysaayo ma u malaynaysaa nakhfaa inaan ka qarsoonnay calannaasi dadkii hadda raggii shala galab unbaa la yidhi dhaqaajiyo ciidankii hal mar unbuu yaacaye aynaga iyo dadkii inaan kala qarsoonay oo aan keligeennahay miyaad u malayn uma qaala wuxuu yidhi hal taraa ma aragtaa min axadin qofna war qofna ma u jeedaa dadkii qultu waxaan idhi bu yidhi kani raakibun mid wax saaran baa horteenna ka muuqda uma qultu waxaan idhi haadaa raakibun kanina waa mid kaloo wax saaran qof kalna horuu ka muuqdaa waa laga horreeyaa nebiga sal alla alay waslam xataa ijtamacnaa ilaa aanu isu nimid buu yidhi fa kunnaa waxaan ahaanay sabcata rakbin todoba ruuxoo wax saaran baa noqonnay bu waa jamcu raakib raakib baa waxaa lagu jamciyaa rakbi sida saaxib baa loogu jamciya saxbun toddoba ruux baa noqonnay bu ciidankii dhammaa oo nebi maxamed toddobaan meesha kaga suganoo nebigu toddoba nugu yahay qaala wuxuu yidhi famaala rasuululaahi rasuulkii allah wuxuu ka leexday sala allahu calayhi wasalama cani dariiqi waddadii uu hayuu ka leexday fa wadaca wuxuu dhigay ra'sahu madaxiisa madaxuu xoogaa dhulkaa dhigay uma qaala wuxuu yidhi ixfaduu ilaaliya calaynaa dusheenna salaatana waxaan soo marray suxuurta wakhtigeeda aakhirkeedii soo maaha wax yar baa salaaddii ka dhiman war wax yar baynu jimicsanaynaaye oo inu garabka dhalku dhigaynaaye war salaadda inoo ilaaliya fa kaana wuxuu ahaa awalu man ruux kii ugu horreeyo istayqada soo toosay rasuulallaahi rasuulkii alla ayuu ahaa sala allahu caleyhi wasalam walxaal ashamsu qoraxduna fii dahrihi dhabarkiisa ay saaran tahay amin barqadii ah oo qorraxda intay kor usoo kacday laga yaabo shan saac iyo lix saac inay tahay goormaa la odhan karaa qofka jiifa qoraxdiisiiba qoraxdii baa dhabarkii ka haysa waa maray soo kacday soo maa markaasaaba la toosayb hurdadii wawaana la tagtay qaala wuxuu yidhi faqumnaa waan istaagnay fazicina xaalaan nahay kuwa argagaxsan talow maxay ka argagaxayaan salaadda ka tagtay bes maqsuudkoodu inay sexdeen ma ah maqsuudka ay ka argagaxsan yihiinu waa salaaddaa ka tagtay adigana waxaa la rabaa salaad hadday ku dhaaftay inaad argagaxdid oo weliba waxay ku dhaaftayo ulakac maaha waa hurdo salaaddii hurdada ku dhaaftay cuurdaarkeeda leeyihiin ayaa nebiga iyo ka argagaxsan sal alla alih wasalam dadna waxaa laga yaabaa say u qayilayaan oo u qayilayaan oo balaayo loo cabayo toban saac inta la seexdo inaan la tukanba hadhow inaan la soominba hadhow uma qaala nebigu wuxuu yidhi irkabu rartoo ina keena waa ka tagaynaa meeshaane maxay uga tegayaan riwaayo kala caddaysayoo meeshaanu meel shaydaan weeye ina keenaybu xarum shaydaan baa xala waxa weyaan meesha shaydaan baa joogaye ina soo carajiya fa rakibnaa waan fuullay fa sirnaa waan soconnay xataa ida irtafacat markay kor usoo kacday ashamsu qoraxdii nasala nebigu waa degay gaadiidku saarnaa buu ka degay uma dacaa wuxuu u yeertay bimiida'atin weyso miida'a waa al inaa alladii yutawada'u minhu waa weelka laga weysaysto weel weyse ah oo biyo ku jiraan buu u yeertay taasoo kaanad ahayd maciila jirankayga mid ku sugan fiihaa dhexdeedana waxaa ku jiray shay-un wax yaroo min maa in biyo ah weel weyse ah oo wax yar oo weysahay ah ay ku dhex jirto yidhi iikeen qaala wuxuu yidhi fatawada'a waa weysaystay minhaa xaggeeda wuduu'an weyso duuna wuduu'in weyse kale ka yar weyse weyse ka yar weyse weyse ka yar maxaa laga wadaa laba ra'yi bay culimmadu ka leeyihiin sida raajix ah oo culimmadu u badan yihiin waxaa weeye weyse khafiif ah laakiin xubnihii weysada uu biyihii wada gaarsiiyey ayuu weysaystay leanna waxaa kuu bannaan gacmaha iyo inaad saddex jeer dhaqdi soo maa inaad laba jeer dhaqdidna way kuu bannaan taha hal marna waa kuu bannaan yaha marka hal hal mar iyo waxbuu dhaqo waa fududeeya weysada ra'yigaasaa raajix ra'yi labaad baa wuxuu sheegayaa wuduu'an duuna wuduu waxaa laga wadaa weysaduu weysaysanayay isjijadeedii buusan biyo ku isjijaysane wuu dhagaxaysta marka taasu sax maaha waxaa sax ah weyse khafiifuu weysaysta nebigu sal allahu aleyhi qaala wuxuu yidhi wabaqiya waxaa hadhay fiihaa biyaha weysada dhexdooda waxaa ku haray weelkii shay-un shay oo min maa in yar biyo ah wa baqiya waxaa ku baaqi noqday fiihaa weelkii shay-un shay un in biyo ah uma qaala wuxuu ku yidhi liabi qataadata abu qataada nebigu wuxuu ku yidhi ixfad ilaali calaynaa dusheenna miida'ataka weel weysoodkaaga weelkaagaan weysada noo ilaali fasayakuunu sayakuunu waxaa u ahaan doona lahaa ayada naba-un taariikh dheer bay weelkaagaana yeelan doontaaye weelkaan biyaha ku jira inoo ilaali ayib uma adina nebigu wuxuu u fasaxay bilaalan bilaal bisalaati salaaddii buu u fasaxa ah, ama waxaad tidhahdaa uma adana wuu adimay bilaalun bilaal bisalaati salaaddii ayuu adimay bilaal baa salaaddii adimay fa sallaa rasuulullaahi rasuulkii allaa tukaday sala allahu calayhi wasalama ragcatayni laba ragcadood waa goorma wakhtigaana waa goorma waa barqadii waa amin barqadiya marka la addimayo salaaddii subaxoo xala ka ka tagtay baa hadda loo addimaya waa la weysaystay waa la addimay marka uma sallaa wuu tukaday alqadaata salaaddii subax buu nebigu tukaday sala allahu calayhi wasalam ragcatayni uma salla alqadaata maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa fa sallaa rasuulullaahi wuu tukaday ragcatayni labada ragcadood oo salaada subax maxaa ka horreeyo la tukadaa laba sunnada soo ma aha labadii sunnada ahayd buu tukaday kow uma sallaa haddana wuu tukaday alqadaata salaadii subax buu tukaday fa sanaca wuu sameeyey kamaa sidii kaana uu ahaa yasnacu mid sameeya kulla yowmin maalin walba salaadaha caadiga ahoo waqtigoodu joogo salaada subaxa siduu u tukan jira oo kaleeto oo weyse leh oo adin leh oo aqin leh oo labadii ragcadood sunnada ah ka horraysay leh oo qiraa'adoo lala jahray leh shaaficiyadu waxay yidhahdaan oo qunuudkii leh leanna qunuudkay qabaan marka qunuudkiioo lala jahraylaya allahuma hadinadii leh halkaasay mariyeen raxmatullaahi calayhi qaala wuxuu yidhi wa rakiba wuu fulay rasuululaahi rasuulka alle markaa salaadii tukannay wa rakibna anana waan fulay macahu la jirankii qaala wuxuu yidhi fa jacala wuxuu bilaabay bacdunaa gabalkayo yahmisu inuu la faqayo ilaa bacdin gabalka kale alhamas waa alkalaamu alkhafiy hadal hoos la isugu dhigay weeye salaaddii subax baa xala naga saaka naga tagtay barqadii baa la tukaday ragga yagii saxaabada ahay oo nebiga la socday lix nin iyo nebiga ahaayeen soo ma aha baa qaarkayaba qaarka kale la faqo waxaan leenahay ama in maa sanacnaa maa maxaybay kafaaratu maa shay kafaara guudkii tahay sanacnaa aan samaynay bitafriitinaa xadgudubkeennii fii salaatina salaadeenna aan ku xadgudubnay salaadeenni ayadoo wakhti suxuur tahay baan ka seexannay baraqadiina waan soo toosnay xadgudub baa inaga dhacay talow maxaa kafaaro gud inoo noqon doona weli waa cabsanayaan waana tukadeena garo nebi maxamed baa tujiyey hurdadu dadkay la tagtay ku jiray sala allahu aleyh wasalam <coughs> halkaas soomaad ogaa nebi maxamed salaaddaa subax inay hurdo kaga tagtay soo ma haysid axaadiis waxaa jirta nebigu yidhi indhahaygaa seexdee qalbigaygu ma seexdo ambiyada ilahay o dhanna waa saas indhahay ka seexdaan laakiin qalbiga waa ka soo jeedaan oo hadda su-aashu waxaa weeye haddii qalbiga laga soo jeeda salaadda subax see u tagta culimmadu waxay yidhaahdeen laba qaabbay kaga jawaabaan qodobka koowaad ay kaga jawaabeen waxa weeye qoraxda soo bixitaankeeda iyo waaga baryay xawaasta indhaha lagu dareemaayo qalbiga laguma dareemo nebiguna indhaha waa ka hurday sal alla aleh wasalam mala fahma qodobkaa qoraxda maxaa lagu arkaa ma indhaha lagu arkaa mise qalbiga indhaha nebigu waa ka seexdaa qalbigana waa ka soo jeeda qoraxdana waxaa lagu dareemaa indhaha indhihiina ka seexay qodobkaasi waa qodob qodob labaad baa wuxuu yahaa culummada qaarkooda waxay yidhaahdeen nebigu laba xaaladood buu lahaa xaalado ka mida qalbigiisi iyo indhihiisuba waa wada seexan jireen xaalado ka midana indhaha keliya unbaa seexday qalbigaa soo jeedi jiray maalinkaana wuxuu ku soo aaday markay qalbigii indhuhuba wada seexan jireenoo sidaasaa hurdad uga tagtay qowlkaa dambe imaam nawowiya waa daciifiyaa wuxuu leeyahaa sida horaa saxsan nebi maxamed qowlkiisuna waa xaquu yidhi qalbigaygu ma seexdo wax laga soo reebayana mare ilaa daliil helo uma qaala wuxuu yidhi amaa lakum nebigaa la hadlay miyaysan idiin sugnayn fiya aniga dhexdayda uswatun ku dayasho war waa idinka nuxnuxulahoo faqahayo salaadii inay tafriid tahay u qabee aniga nebi muxameda miyaysan idiinku sugnayn inaad igu dayataan uma qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu caleyhi wasalam amaa inahu amar yashaaniye laysa fi nnowmi waxaa halkaa ii qoran laysa fiya khalad weeye laxan ee laxni ah ee shadka saaran fii weeyaan halkaa laysa fi nowmi hurdada dhexdeeda kuma sugna tafriidun xadgudub inama tafriidu xadgudubku waxa weeye calaa man ruuxa lam yusalli aan tukan a salaata salaada xataa yajii'a ilaa uu yimaado waqtu salaati salaaddii waqtigeeda halkaana waxaa qoran waqtu salaata waqtu salaati weeye waa hoos dhigantaha waqtu salaati salaaddii waqtigeeda al ukhre ee kale faman ruuxii facala sameeya daalika arrinkaas arrinkee qofkii salaadda ka seexdo hurdadu la tagto fal yusalli ha tukada haa salaadda xiina yantabihu markuu soo baraaruga laha ayada fa idaa kaana hadduu ahaada alqadu berri fal ha tukada cinda waqtihaa waqtigeeda agtiisa muxuu ula jeedaa caawaad seexatay hurdadii baa kula tagtoo barqadii baad tuusta markaa tuko berri markii la gaaro wakhtiga caadiga ahaan jiro salaada la tukan jiray tuko maalin walba barqadii sala tukatay ha fiirsane wala fahma intaa nebigu wuxuu sheegay laba qodobba meeshaan waan ka faa'iidaysanaynaa qodobka koowaad aan ka faa'iidaysanaynaa waxaa weeye qofku hurdada hadduu ka seexda tacaddi xaggiisa ka yimidna uusan jirin salaaddiina ay sidaa kaga tagto qofkaas inaan waxa weeyaan wax dembiyu saarnayn salaaddii hadhow buu soo tukanaya sababtu maxay tahay qofka hurdaa mukallaf ma aha wax mukallafo uu yahay qofka hurdaa lama arko laakiin haddana salaaddii sidaa kaga tagtay wuu soo qallayn waxaa la mida oo culammada fuqahadu ay ka hadleen qofkii isagoo hurdo hadduu qof dila ka war ma dhici karta qof hurdo inuu qof dilo inaad salashid baa dhici karta adoo hurdo intaad lug qaadda qof wadnaha ku dhufatid oo nafti ka baxdo dad xoolahood inaad baabi'isaa dhici karta oo adoo hurda intaad qaroodoo tara qaadid dad xoolahood aad ku shidid gurye iyo adduun isla gubtaan waadna hurudaa qofkii haddaad tiri qofka hurda mukallaf ma aha wixii uu tagsiiyey intuu hurday xaggee loo gelaya waa laga rabaa salaadaba soo soo qallayn dembi baan saarnayn maahane wuxuu hurdada ku halleeyey waa laga rabaa ilmo carruura waxaleeyuu la mid yahay cunugga dhashay hadduu qof il ka rido ma waxad leeda waa iska dhaaf dembi baan cunuggaan saarnayn laakiin magtiisa adaa lagaa rabaa qofka majnuunku ahoo waalan wuxuu halleeyey waa la damaanaya waa la soo celinaya dadkiisa ehelka mas-uulka ah kan hurdana waa la mid marka mukallaf ma aha laakiin wixii uu halleeyey wuu damaano qaadayaa qodobka labaad oo muhimka ahoo meesha ku jira waxaa weeye nebigu wuxuu yidhi inama atafriitu calaa man lam yusalli salaata xataa yajii'a waqtu salaati alukhraa waa masle muhim oo ah, waa maxay salaadaha tafriidkeedu wuxuu ka imaan karaa ilaa salaadda wakhtigeeda aad ka saartid halkaasay culimmadu waxay ka deliishadeen maalan maqhribkiibaa hadda inugu soo socdo wuu galay tafriid goormaa la odhan karaa qofkaanu xadgudub buu salaaddaa ku sameeye ilaa cishuhu uu ka soo gala hadduusan maqhribkii tukan waa mufrid xadgudbay ma la fahma ceshihii baa galay ilaa goormaa la odhan karaa qofkaani wuu xadgudbo salaaddii ceshaha wuu ku xadgudbay xataa yajii'a waqtu salaati lukhraa tan kale salaadda kale waqtigeeda ceshaha salaadee ku xigta salaada subax ilaa laga gaaro waqtigii salaadda ceshuhu waa jooga xadiiskaanaan u daliila xataa yajii'a waqtu salaati lukhraa salaaddii duhur baa tukatay goormaa la odhan karaa duhurkii baa la gaaray goormaa la odhan karaa qofkaanu waa mufrid oo salaaddii duhurka waa ku xadgudbay ilaa casarka laga gaaro casarkii baa la gaaray goormaa la odhan karo qofkan casarka waa ku xadgudbo ma tukan ilaa maqhribka laga gaaro oo axaadiis waxaa jirta ku tusinaysa cishuhuba inuu ku egyahay lix saace waqti fadiiladaa ku dhaafaysa laakiin sixitaanka asixitaanka ilaa waagu ka baryahay salaada subax laga gaarayo wuu jooga xadiiskaanaan u daliila ah. uma qaala wuxuu yidhi nebigu toddobadii nin buu la hadlayaa lixdii nin maa tarowna maxaad u malaynaysaan annaasa dadkii sanacuu inay sameeyeen war dadku waa badnaayeen haddana toddoba nin baynu nahaye ummaddii inay samaysay maxaad u malaynaysaan qaala wuxuu yidhi uma qaala wuxuu yidhi asbaxa way waa bariisteen nebigaa warramaya annaasu dadkii faqaduu way waayeen nebiyahum nebigoodii xaale ay waayeen dadkii waagii baa u bariyey soo nebigii iyo saxaabadu hadeer subaxii maysa tukan ummaddii kaleetoo saxaabada ahi oon shala galab isa soo raacnan ayagana waagaa u bariyey laakiin waxay ku waabariisteen ayagoo nebi maxamed la socon sal alla aleyhi wasalam fa qaala abuu bakrin nebigaa hadlaya abuu baa wuxuu ku oran doonaayo ku yidhi iyo wa cumaru cumar rasuulullaahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalam bacdakumaa idinka dambeeya aynagaa cagta soo boobsinay oo soo dhaqsannaye nebi moxamed gadaal buu inaga jiraa taladaasay soo jeediyeen cumar iyo abubakar lam yakun nebi moxamed ma ahayn liyukhlifakum mid gadaal idiin reebaya asaguna idinka tegaya dhaqankiisa ma ahayn buu yidhi marka nebi moxamed waa inaga dambeeya abubakar iyo cumar baasaa yidhi buu yidhi wa qaala naasu dadkii kalena waxay yidhaahdeen ina rasuulallaahi rasuulka ala sala allahu calayhi wasalam bayna aydiikumaa idinka horreeya war nebigii nagama dambeeya wuu inaga horreeyaa fa in yutiicuu dadku hadday ateecaan abaabakrin abuubakar iyo wa cumara cumar yarshuduu way hanuunayaan hanuunayaanbi maxay ku hanuunayaan inuu nebiga xaggee jiro inuu nebigii gadaal jiro hadday arrinkaa ka yeelaan abuubakar iyo cumar way hanuunayaan bi ayib qaala wuxuu yidhi saxaabigii abu qataada ahaa fantahaynaa waan soo gaarnay ila naasi dadkii dadkii baan soo gaarnay buu yaa saxnaa marka abubakar iyo cumar baa saxnaa nebiguiyo waa dembeeyeen xiina imtidaadi nahaari markay qoraxdu kor soo noqoto taagantay buu lix sac meelahaasaan ka daba nimid bu wa xamiya uu kulaaday kullu shayin wax walba walxaal hum ayaguna yaquuluuna ilayhi yaa rasuul allaahi rasuulkii allow halagnaa waan baaba'nay cadishnaa waan haraadnay nebi allow waa la baabao dadku naftaa ka baxaysa waa la le'anaya faqaala nebigu wuxuu yidhi laa hulka hada waa la godayaa wax halaag la yidhaahdo calaykum dushiina kuma sugna ha ka baqini nebi halaagsami maysaan uma qaala nebigu wuxuu yidhi atliquu ii fura lii aniga gumarii algumaru waa alqadxu sagiir waa galaas yar ah koomba yar galaas yar buu wuxuu yidhi ii fura galaaskayga ii kala fura qaala wuxuu yidhi wadacaa wuxuu kaloo u yeertay bilmiida'ati weelkii weysada yaa iska lahaa weelka weelkii abuuqataadaho weysada ahaana ii keena buu yidhi galaas yaroo u watayna wuu furay fa jacala wuxuu yeelay wuxuu bilaabay rasuulullaahi rasuulkii alleh sala allahu calayhi wasalama yasubbu inuu shubayo weelkii weysada ahaabuu wax ka soo shubaya wa abuuqataadata abuuqataadana yasqiihim dadka u waraabinayo biyo falam yacdu ma tilaabin an ra'aa inay arkeen annaasu dadkii maa ambiyo fil miida'ati weelkii weysada ku dhex jira takaabow way ku soo heenteen calayhaa dusheeda mar allaala markay arkeen meel weelkaanba biyo inuu ku jiro dadkuna dad naftu ay ahayn hal maray meesha kusoo yaaceen fa qaala rasuulullaahi rasuulka alle wuxuu yidhi sala allahu caleyhi wasalam axsinuu hagaajiya almala'a dhaqanka iyo akhlaaqda hagaajiya almala daaq ma aha almala ma aha waxa weeyaan eh, alam tara ilal mala'diida ma aha eh, madaxyoweynta ahayd almala hunaa waa xusnu lkhuluqi waalcashiira maandhooyinow dhaqanka hagaajiya biyahana waa idin gaarayaan kulligiina axsinuu hagaajiya almala'a akhlaaqda kullukum dhammaantiin sayar waa mid walba uu dhargi doonaa mid walba meeshiisuu ku dhargi doonaaye dhaqanka hagaajiya qaala wuxuu yidhi fafacaluu way sameeyeen marka waxay ku ogaadeen boqolkiiba boqol inay biyo ka dhargayaan fa jacala rasuululaahi rasuulkii allah wuxuu bilaabay yasubu biyaha inuu shushubayo wa asqiihim annaan waraabinayo xataa maa baqiya ilaa uusan ka harin hayrii aniga iyo wa hayru rasuulilaahi rasuulka alla waxaan ka ahayn sal alla alay waslam intii kale dadkii biyihiiba ka dherge weelku waa galaas meesha biyuhu ku jiraanna waa wax yaroo weyse ah waa caagad yaroo weyse ah waa wax yaroo weyse ah ciidan dhan baa ka cabo ka dhargay qaala rasuulku wuxuu yidhi uma saba wuu shubay rasuululahi rasuulka ala sala allahu caleyh wasalam qaala abu qataada wuxuu yidhi uma saba wuu shubay rasuululahi rasuulka ala faqaala wuxuu yidhi lii aniga ishrab cab faqultu waxaan idhi laa ashrabu cabi maaya xataa tashraba ilaad cabtid yaa rasuulalah rasuulka alla waa gobadnimo nebi moxamed wuxuu ilxinayaa sal alla wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi inna saaqiya alqowmi dadka ninka waraabinaya aakhiruhum kan ugu dambeeye weeye shurban cabitaanka gobadnimo waa taas haddaad dad marti qaado adugu ku bilowday ka war atee minanku minankiinii waayo adaaba sii bilaabayba inaad dadka waxaa la rabaa ku sharaftid inay wax cunaan waxa weeyaan u sheekaysid la joogtid haddaad dadka wax siinaysid ruuxa ugu dambeeya qaala wuxuu yidhi fa sharibtu waan cabbay wa shariba rasuulullaahi rasuulkii allana waa cabbay sala allahu calayhi wasalama fa ata naasu dadkiibaa waxay yimaadeen almaa'a biyihii bay u yimaadeen biyahe war biyahana waa kuwee culummo shalay baa la sheega shalay biyaha berri baad gaari doontaan soo ma sidii uu u sheegay u dhacdo biyihii baa loo yimid jaamiina mustarixiina xalayihim kuwa raaxaystay dad haddeer biyo ka soo dhergay oo aan oon qabin oo dhaadan oo dhergan ayagoo ah bay meeshii biyaha lagu sheegay soo gaareen dad ooman oo rafaadsan oo silcay ma aha biyo barakaysan bay ka dhergeen sal alla alay sl nebigu siiyey riwaa'an xaalay yihiin kuwa cokan oo dhergan dad socdaal dheer soo galay oo safar soo galay oo rafaaday oo ooman oo luunku ka muuqda ma ahayne dad dharagsan oo dhaadan oo wabaxay ahaayeenoo biyo ka dhargay qaala wuxuu yidhi faqaala cabdulaahi ibnu rabaax baa wuxuu yidhi innii anugu la uxadiu waan u sheekaynaya waan sheegaya haadaa kan alxadiida xadiidkaanaan warramayey buu sheegayay yaad u sheegaysa xaggeese ka sheegaysa fii masjidiiljaamici masaajidkii jaamica ahaa ayaan xadiidkan ka akhrinayo dadkan u sheegayey buu id wakhtigaasuu qaala wuxuu igu yidhi cimraan ibnu xusayn saxaabigii cimraan ibnu xusayn la odhan jiraa wuxuu igu yidhi undur ka fiirso ayuha ayuhalfataa wiilow kayfa sida tuxadiu niyow sheekadan dheeroo caawa aad sheegaysid wiilow ka fiirsu igu yidhi aad uga fiirsa sheekadan dheeroo caawa dadka u sheegaysid oo masaajidka weliba aad ka sheegaysid innii aniga cimraan ah la axdau hada la uxadiu fa innii anugu axadu rakbi jamaacadii iyo kooxdii mid ka tirsan baan ahaa tilka leylati hameenka ayada ah toddoba ninoo nebiga la socotay soo ma jirin toddobadii nin oo hameenkaa ah nebi moxamed la socotay ayaan ka tirsanaa anaana goobjoog ahaaye cabdulaahi ibnu rawaaxow sheekada saad u waddi ka fiirso intaa markuu cabdulaahi igu yidhi ninkii la odhan jiray cimraan ibnu xusayn id wakhtigaasuu qaala haddana wuxuu igu yidhi biyo cimraanu cimraan cimraankii inu xusayni ina xusayn ahaa baa wuxuu igu yidhi waxbaan ka booda qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi fa anta adigaa aclamu u ogaal badan bilxadiidi xadiidka cimraarow aamus haddaad i tidhaahdid waan iska aamusayaayo nin saxaabiyu iga weyn baa tahayoo adaa xadiiska iga yaqaana laakiin anigu intaanbaa maqlay intii baan sheega haddaad hadda tidhahda aamusna adaa igu aqoon dhaama waa dad isxurmaynaya wax isu humbaynaya fa qaala wuxuu igu yidhi buu yidhi miman anta oo heedha adugu horta qola maata intaanan xugum gaarin maandhow bal isu kay sheeg qultu waxaan idhi min al qabiilkaygu waa ansaar nin ansaari aan ah qaala wuxuu yidhi xadid wadabii sheekadaada waad fasaxan tahay sheekada walow hameenkaa goobjoog baan u aan ahaadee sheekadaada waad u fasaxantahay wada soo ansaari ma tihid waad fasaxan tahay sabab fa antum idinkaa aclamu u ogaal badan bixadiidikum xadiidkiinna xadiista aad nebi moxamed ka wariseen ansaaray cid idinku dhaanta ma jirtee sheekada dhammaystir biyo annaan ku dhegaystee qaala wuxuu yidhi faxadadtu waan sheekeeyey alqowma qowmkii baan u sheekeeyo xadiidkaan u wariyey xadiidkii markaan dhammeeyey fa qaala cimraanu cimraan baa wuxuu yidhi laqad shahidtu waan xaadiray tilka taas alleylata ee hameenka hameenkaa goobjoog baan ahaa wamaa shacurtu mana dareemin anna axaddan qof xafida inuu xifdiyey hu qisadan kamaa xafidtahu saad u xifdisan tahay ismaba lahaynba ruux kugu dhaamaa jirabi laakiin waxaa soo baxay buu yidhi inan yaroo idhaama oo iga xifdi badanba rawaahu muslim maaqa saxaabiyaad haysaan yah afar shan lix toddoba sheekh cabdiraxmaan aduu haysaaba oka ii tiriya raggaad haysaanoo saxaabada ah bilaal cumar abubakar cimraan cabdullahi bn rabaax mhm. shan miya abu qataada waa saxaabi maxaa ugu diidaysaa waa saxaabi soo lix saxaabi ma hayse lixda saxaabiba mid walba fadiilo gooniya bilaal maxaa fadiiladiisa ka mid ahaa inuu addimay abuqataada maxaa ka mid ahaa waaba ninka dhan oo qisada ka warramaya soo maaha abubakar iyo cumar nebigu wuxuu ku hiray haddii la raaco waa la hanuunaya cabdulaahi ibnu rawaax waxaa loo sallimay oo shahaadaha la siiyey cid hawshaa ku dhaantay inaysan jirin cimraan ibnu xuseen fadligiisa waxaa ka mid ah habeenkaa raggii socda inuu ka mid yahay kabacdina wiilkaa yarkaa uu tawaaducahay kulligood marka qisada waa hal qiso laakiin rag badan bay xambaarsantaa taasi waa qodob waxaa jira waxyaalo haybiyaad ah oo nebigu uu ka warramo xadiiska ku sugan maaqaa haysaa adiga laba haysaa adna labo afaraa haysaa saddex afarta ay ada afar hay afarta sheeg in birri biyo la gaari doono waa arrin qayb oo nebi maxamed uu ka warramo cid la ogeysa jira kow abuubakar iyo cumar baa sidaa yidhi nebiga waa inaga dambeeyaa kuwii kalena wixii maya wuu inaga horreeyaa waa arrin qaybo waxyi maahan aan si kale lagu ogaan karin waa labo haye maxaa ka mid ah maya mucjisada ma raba qayb baan raba waxyaala qayb ah weelkan waxaa u sugnaan doonaa naba iyo war baa u sugnaan doonee abuuqataadow inoo ilaali ayadana waa qayb qaybka ka mid a ah, saddex to afraad ma haysaan yaa baaraka allahu fiika waa waad ka dhergi doontaan akhlaaqda ilaaliya waa qeyb waa biyo yar ah waad ka dhargi doontaan tartiibtiinna ayaduna arrimaha qaybka ahay ka mid taha kulligood arrimahaasoo dhan waxaa sheegay imaamu nawowi raximah ullahu tacaala kitaabkiisa sharaxa ee eh, nawowiga uu ku sharxay ayuu sheegay waxaa ka mid oo shanaad waad socon doontaan galabkiinaan iyo caaway socodkaa nebigu uu ka warbixiyey sala allahu calayhi wasalama iyo wakhtiga biyahana ayaduna waxay ka mid tahay waxyaalaha qaybka aho nebigu uu ka warramay sal alla alih wasalam wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina mxamedin waaalih